والصلاaةu والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد hda هو الشhريط السادس والأربعون min أشhرطة kitaab رyاض الصالحيiن للإmام النwwي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشhريط من الbاb 160 bab فضل من مات له أولاد الصغاar fadliga uu leeyahay iyo أجrka uu leeyahay qofka caruur yaryarow <clears throat> can anas radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sal alay wslam maa min muslimi yamuutu lahu halaaثatu lam yablugu lxinf ma jiro qof muslim oo ay u dhintaan saddex ilmood oo aan qaan gaadhin waqtigii dembiga lagu qorayay aan gaadhin ilaa adkhalahu allahu aljanna ila alla janna unbuu geliyaa bifadli raxmatihi iyaahum raxmaddiisa uu u naxariisanayo fadligeeda ayuu ku gaadhsiiyaa awlaadda <clears throat> fadligu awlaadda naxariis naxariisanayo buu isagana ku darayaayo isagana marka jannadiiu alla ku gelinayaa ah. rawaahu mutafaq عalayh ya saasuu leeyahay xadiidkan kada alimaamu الnawowi radi allahu canhu wuxuu ka dhigay muttafaq calayhi laakiin shaarixa ibnu callaan iyo muxaqinka qankada cabdilcaziiz rabax labaduba waxay leeyihiin xadiidkan kada muslim ma aanu warinin xadiidka anas kama aanu warinin marka waxaa la keliyoobay oo gooni u wariyey albukhaari radi allahu tacaala canhu marka kanoo kale lama dhahayo muttafaq calayh عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه الناar إلا تحلة الqصر uma dhintaan qof muslima saddex ilmood oo yani waxaa laga wadaa aan qaan gaadhin sida xadiidkii hore uu sheegay haddiise marka qofka sidaas la helo u dhintase laa tamasuhu الnaar naartu taaban mayso ilaa taxillata alqasam dhaarta furideedii un mooyaane dhaartii alla uu dhaartay ee uu ku dhaartay inay dadkoo dhanu jahannam wada wada marayaan oo alla subxaanaه wa tacala u yuri wa minkum ilaa waariduha kaana calىa rabbika xatman maqdiya dhaartaas un furideedii mooyaane si kale kuma galaayo marka dhaartaasuna waxaa weeyaan dadku inay wada marayaan yani ay gudbayaan siraadkaana laga wado siraadkaas uu dadkuba wada gudbaayay in naarta dhabarkeeda a mooyaane si kale qofkaasu naar isuma arkayaan muttafaqun caleyh wataxilat اlqasmi qowl اllahi tacaala wain minkum ilaa waaliduha wاlwuruudu huwa alcubuur cala siraad gudbintaas siraadka laga gudbo weeyaan wa huwa siraadkaasuna jisrun waa buundo weeyaan mansuubun calىa dahri jahannam oo la saaray jahannam dhabarkeeda la saaray caafaana allahu minha وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه qاal jaءت امرأة إلى رasuuلi الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم haweeney baa u timid rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم faqاalat markaasi waxay tihi ya rasuul الlah ذahaba الرijaaل بxadiiثik raggii baa la tegay xadiidkaage faاjcal lanaa min nafsika yowma naأtiika fiihi tucallimunaa mima callamaka allah naftaada nooga goo maalin aan kuu nimaadno oo aada wax naga barto cilmiga alla ku baray qaala markaasuu yihi ijtamicna yowma kada wakada maalinta sidaa iyo sidaasa kulma faاjtamacna waa kulmeen faataahuna الnabiyu salى اlه alay slm waa u yimid nebigu facalamahuna mima calamahu allah wuxuu wax ka baray wixii alla uu baray buu iyagana wax ka baray uma qaala markaasu wuxuu yidhi uma qaala markaasu wuxuu yidhi maa minkuna mraat min imra'atin idinka idinka mid ma aha weenay tuqadimu isku horraysiiso oo aakhiro sii geysata oo yaani ay u dhintaan halaaثata min alwalad saddex oo ilmaha ka midihii ay iska hormarisahay ma ay jirto ilaa hadday jirto haweenay sidaa siise kaanuu waxay ahaanayaan xijaaban lahaa xijaaban min annaar naarta xijaab uga ahaanayaan haweenaydii iska horraysiisa saddex ilmood oo aan weli qaan gaadhin waxay ahaanaysaa naarta xijaab uga ahaanayo oo naar iyaga isma taabanayaan marka naarta xaggeeday ka xigayaan ma aha oo naarta iyagu ku gubanayaan oo iyado ay ka badbaadaysaay macnuhu waxaa weeyaan iyaga sababtooda ayaa alla kaga badbaadinayaayo naarta sababkay kaga badbaadinayaan baa alla uga dhigayaa faqaalat imra'atun haweeney baa waxay tidhi wahnayni labana faqaala rasuulu اllahi sala اllau alيه wasalam watnayni labana yani labana midda u dhimantana sida oo kale weeyaan utafaqun caleyh marka haweenka sidantadu iyagu u khaas ma aho eh, ilmaha dhimaanshihiisa fadliga uu leeyahay khaas ma aho dee xadiidkii horeba labadii xadiidkii horeba waa sheegayana rag iyo haweenkuba oo iskaga mid laakiin kolkaa iyagu la hadlaayayoo sidaasuu marka haweenka uu u magac dhabaya marka sidana macnaheedu waxaa waya xadiidkan kada haweenka in meelo gaaraho wax lagu baray oo awqaad gaaraho duruus la siiyo ama loo muxaadarayo oo la wacdiyo loo sameeyo sidaasaa wanaagsan annuu ragga ma dhex fadhiisan karaan <clears throat> markii beryahaas oo ad mikrofoniyo waxba ayna jirinna codku ma wada gaadhayo haddii kolay ku tahay kolkan mikrofon ku jirayo kolkaa kolay ku tahay waxaa jira arrimo oo haweenka u khaas ahoo waxay u baahan yihiin ragga ahlucilmiga iyo inay su-aalaan marka haddii meeshii rag uu ka buuxana raggiiba ugu horeynaya oo su-aalihii iyo wixii iyaga ka qaadanaya marka in loo sameeyo eh, duruus noocaas oo kale a ah loo sameeyo waa mid wanaagsan laakiin waxaa jirta waktiyaalkan kada in aada moodo inay u badan yihiin ragga haweenka waxbaraayo rag dhalinyaro ay u badan yihiin rag dhalinyaro aada u da-yar yar yay u badan yihiin oo waayo aragnimo iyo aan lahayn dalinyarana hadiyo goor waxay iska tahay muxuu ehm, ahaaye inay waxyaala akba ay ka dhacaan yay halis u yihiin markaasna si ayna fitne ayna uga dhicin raggaa dhalinyarada iyo haweenkaa dhalinyarada iyo fitne ayna uga dhex dhicin waxaan ku talin lahaa in lagu bedelo qayb odayaale oo waayeelaa ah in lagu bedelo muttafaqun caleyhi waya xadiidka kada و bاب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك oolinta la ooyo iyo cabsida qalbiga qofka oo cabsi ay gasho ciqaab alle iyo naar uu ka cabsado markuu soo maro dadka daalimiinta qubuurtoodii gaalada iyo kuwa faasiqiinta iyo waxyaalahaas qubuurtoodii markuu soo maro waa masaalixu yani meeshii lagu laayey meeshii lagu laayey ama jihaad fii sabiili اllahi loogu laayey ee muslimiintu ay ku laayeen ama allaba subxaanahu wa tacaala ciqaab kale uu ugu laayay markii lasoo maro wa idhaari aliftiqaari ila allahi tacaala baahi alle loo baahan yahay muujinta la muujiyo wataxdiiri iyo isaga digid min algaflati can dalika arrintaa in laga kadsoomo oo laga daahsoonaado oo sida hadda dadku ay yeelaan badankooda ay yeelaan meelaha noocaas oo kale gaaladii ay degnaan jirtay lagu halaagay iyo kolkay siyaaxa iyo dalxiis iyo inta u tagaan oo isku sasawiraan oo ku ciyaaraan oo cunto iyo waxyaalahaasi ay la tagaan waxyaalaha sidaas oo kale ah waa in la isaga digo rasuulku sal lla alay slm siduu yeelay oo kale eh, in laysku shaba haddii kalese waa in layska daayo وعn cabdاللahi بن cمر رضي الله عنهma أن رsuul الlahi صلى ل سلم qاla لأصxaabihi أصxaabtiisi bu wuxuu yihi yani lamaa waصluu markay gaadheen weeyaan alxijra diyaar hamuud xijridii diyaar hamuud ahayd markay gaadheen hamuud meeshay deganaayeen ee lagu laayay kolkii hashii alla dileen wuxuu ku yidhi qadwatu tabu kolkii loo sii socday laa tdkluu عlى haؤulaaءi الmucadabiina ilaa an takunuu baakiin ha u gelina kuwa la cadaabayo oo qubuurtoodii iyo guryahoodii ha dhex gelina ilaa inaad ooyeysaan mooyaane fain lam takunuu baakiina haddii aydaan ahayn kuwa ooyaya falaa tadkuluu ha u gelina falaa tadkuluu calayhim ha u gelina laa yusiibukum yaanu idinku dhicin ma asaabahum wix ku dhacay cadaabka ku dhacay iyo halaaga ku dhacay yaanu idinku dhicine meeshaasi marka meel cadaabeed ayay noqoto cara alla ku soo degtay marka waxay mudataa in si carada alle looga badbaado oohin iyo murug iyo cabsi layska keeno متفق عليه وفي رواية قال لما مر رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم بالحجر qاaل لا تدخلوا مساكن الذينa ظلموا أنفسهم hagelina kuwii naftooda dulmiyey ee la halaagay guryahoodii hagelina beledkoodii hagelina an yusiibakum yani khashyata an yusiibakum inuu idinku dhaco kacabsigeed daraadii ma asaabahum wixii ku dhacayo ilaa an takunuu baakiina inaad ooyeysaan mooyaane ثuma qanaca rasuulu الlahi صلى الله عليه وسلم wuxuu deday oo maro ku deday ra'sahu madaxiisa wa asraca sayra wuxuu dedejiyey socodkii waa waa orday xataa ajaaza alwaadiya ilaa togii ka gudbay ilaa waadigiisa mudda uu ka gudbay uu sidaa ku dhaafay ceelasheediina ceelashoodiina in laga cadbo ama laga dhaansado ama maxaa cunto lagu karsado buu manciyey kuwa intay uga sii horreeyeen ee ku qoystay cajiin ku qoystayna cajiintii geelaha la siiyo buy kitaabu aadaabi safar safarka adabyadiisa buu kaga hadlayaa baabu istixbaabi اlkhuruuji yowma alkhamiisi awala nahaar ka ugu horeeya waxaa adabka ugu horeeya in la baxo safarka kolkood loo baxayo maalin khamiiseed oo gelinka hore ah hadday qofka u suuroobi karayso isaguo khiyaar uu leeyahay sa hadda ka horna sheegnay weeyaan oo dayuurad iyo mawcid ku xidhan iyo wax sidaas aanu raacaynin uu yahay isagu miduu khiyaarkiisa u safri karo kolkaas marka waa inuu waqtiga ku beego ayaa fiican can kacbi bni malik radi allahu canhu ana nabiya sal ly slam خرج في غزوة tabukin يوم الخميس wa يحب yuxibu an يوم الخميس متفق muttafaqu calayh waa xadiidkii anas abu xadiidkii kacb ibni maaliga dherarka badnaa ee ko iyo labaatanka kusoo maray ee toobada ku saabsanaa kaas weeyaano wuxuu leeyahy rasuulku sala allau alay wasalam qaswatu tabuk wuxuu u baxay maalin khamiisaad baxay wuxuuna jeclaa inuu maalin khamiisaad baxo xadiidkuna mar labaad buu soo noqon doonaa isagoo lambarkiisu yaha tiscumiya tamaaniya wa tamaaniin wa fii riwaayatin fi saxiixayn laqalamaa kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam waxaa yarayd intii uu rasuulka alla sal ly slm yakruju uu bixi jiray ilaa fii ywmi اlkhamiis maalin khamiiseed ma maalin kale intuu bixi jiray waa yarayd oo kol buu غayr khamiis uu bixi jiray وعn صkr bni wadاcة الغاamidiyi الصxaabiyi radي allahu canhu أna rasuula اllahi صلى اه عlي slم qaal allahuma baarik لأmmatii fii bukuurihaa alla ummadayda u barakee jarmaadadeeda horay waqti gelinka hore socodkiisa bukuur la yidhaaha iyo gudowiyo wa kaana wuxuuna ahaa rasuulku sal ly slm idaa bacثa sariyة aw jeyshan bacahahum min أwali الnahaar maalinta gelinkeeda hore markuu jeish dirayana uu diri jiray wa kaana sakrun sakri baa markaa xadiidkan warinaya xadiidkaa ku camal falay oo kuna liibaanay marka wuxuu ahaa ninkaa sakri bni wadaacat alqaamidi la yidhaha radiallahu canhu taajira nin ganacsataa buu ahaa fakaana yabcaثu tijaaratahu awala nahaar wuxuu xoolihiisa uu u diraayo ganacsi u diraayo uu dhoofinayo wuxuu diri jiray awala nahaar fa ahraa waa hodmay wa kahura maaluhu xoolihiisa way fara bateen oo camalfalka uu ku camalfalay xadiidka rasuulka salى الlaه عalيه wali wasalam yuu alla subxaanahu wa tacaala duul iyo liibaan ka siiyey rawaahu abu daawuud oo tirmidi wa qaala xadiiثun xasan waana xadiidku saxiix weeyaanoo sheikhu اlalbani fi saxiix jaamic الصغيir baabu istixbaabi طalb الrufaqa wa ta'miirihim calى anfusihim waaxida yuiicuunahu yutiicuunahu waxaa weeyaan inuu qofku keliga aanu soconina kolkuu socdaal aadayo uu rufaqa raadsado iyo dadka rufaqada ee safarka isu raacaya inay nin iyaga ka mida madax ka dhigtaan oo qofkaas madaxa ay ka dhigteen ay doorteenna ay waajib tahay taacadiisa oo amiir quman intoodaas amiir quman uu u yahay وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم low ana annaasa yaclamuuna min alwaxdati maa aclam hadday dadku ku ogaan lahaayeen kelinimada inta aan ku ogahay maa saara raakibun bileylin waxda ma aanu socdeen qof musaafir qof raakib wax fushado raakibna kol hadda carabtu yidhahaan musaafirkay ka wadaan leanna caadadooda waxay ahayd inayna lugaynin ma aanu socdeen qof musaafiri habeen ma aanu socdeen waxda u keligii habeenkii maalintii marka way kala daran yihin rawaahu albukhaariy xadiid kale marka isaguna wuxuu dhahayaa nahaa can اlwaxda an yabiita الrajulu waxdahu sida ay mamnuuca u tahay inuu qof keligii u safro ayay sidoo kale mamnuuc tahay inuu qof keligii meel seexdo dad aanu la seexanin meel cidlaa u seexdo marka xadiidkana wuxuu leeyahay nebigu sal ly slm wuxuu reebay kelinimaduu reebay inuu qofku keligii meel baryo ayuu reebay waxaana wariyey أحmed ayaa wariyey oo عن iبن cمر رضي الله عنهma ka wariye waana صحيiح xadiidka kada naftiisu وعن cمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم الشhيطان الراakب شhيطان والراakباni شhيطاaنان والثaلاثة ركب qofka keligii sfraayaayu socdaalayaayu waa waa شhayطاan labaduna waa laba shayطaan saddex garo waa jamaaca marka ugu yaraan dadku marka ay safrayaan wayna ugu yaraan saddex isku raacaan afartaana ugu fiican rawahu abu daawuud wالtirmidiy wالنasaaئiyu biasaniida صaxiixa qaala الtirmidiyu xadiiثun xasan waana sidaa uu sheegay weeyaan oo xadiidku waxaa weeyaan waa xasan xadiid وعن أbي سعيid وأbي هريرة رضي الله عنهما qال qال رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فlyؤmiruu أحadهم kolkay saddex u baxaan safar u baxaan midkood ha ka amiir dhigteen oo midkood ha doorteen ayna fawdo noqonin oo war halkan amarka halkan amarkasaan iyo wax sidaasa laysku qaqabsanayee nin guddoomiye ah oo laga dambeeyo oo muxuu ahay amarkiisa loo hoggaansamo ha iska doorteen saas khilaafaadkaasi waxaas iyo u bo-o si uu u nidaamiyo muxua camalka ay qabanayaan iyo waqtigay baxayaan iyo waqtigay degayaan iyo waxyaalo sidaas sahaydoodi iyo waxyaalo sidaas oo kale ah si ugu nidaamiyo qof iyaga ka mid aha doorteen xadiiثun xasanu rawahu abu dawuuda biisnaadin xasan xadiidkanuna صaxiix weeyaan صaxaxahu الsheikh اlalbani fi صaxiix الjaamiع الصغيir وعn iبn cabاasi radي allahu canهuma عan النبي صلى اه عlي sلم qaal khayru الصaxaabati arbaca صaxaabada yani waxaa laga wada asxaabta iyo rafaqada laga wadaa rufaqada dadka meel isu raacaya israfiiqsanaya waxaa ugu fiican afar afar waxay ka badanna de waa cuslaanayaan oo si u heshiiyaan isugu duugnaadaan isugu nidaamsanaadaan ayaa dhib noqonaysa afar wixii ka yarina waa yar yihiinoo marka iyaguna sidai halistii waxyaalaha isaga ilaaliyaan baa dhiba wa khayru saraaya arbacu mi'a guutooyinkana waxaa ugu fiican afar boqol wa khayru juyuushi arbacatu aalaaf jeeshashkana waxaa ugu fiican afar afar kun walan yuqlab اtnaa cashara alfa min qila can qila loogama adkaado laba-iyo toban kunna yaraan laba-iyo toban kun oo jeish ah haddii la jebiyo laga adkaado yaraan loogama adkaanayo laakiin in si kale looga adkaado waa suurooda hubxumo iyo hoggaan xumo iyo nidaam darro iyo tababar xumo wax sidaasa ah, inay haysata mooyaane ma yara col yar ma aho oo haddii laga adkaado yaraan loogama adkaanin rawaahu abu daawuud oo tirmidi oo qaala xadiidun xasan xadiidkuna waa saxiix saxaxahu sheikhu اlalbaaniy xafidahu اllahu taعaalى baabu aadaabi الsayr wالnuzuuli wاlmabiiti wالnowmi fi الsafar socodka iyo degidda iyo baryada meel habeenkii la baryaayo iyo hurdada safarka intaasuba aadaabta ay leeyihiin iyo waاstixbaabu الsura guurid habeen guurid in habeenkii la guureeyo sunnaynteeda wاrifqi bالdawaab dhimrinta loo dhimriyo gaadiidka wa muraacaati maslaxatihaa danaheeda oo la ilaaliyo wa amri man qasara fii xaqiha bilqiyaami bixaqiha amarka la amraayo qofkii ku gaboodfalo oo xaqeedii dayaca xoolahaas gaadiidka ah inuu dhaqaaliyo oo hagaajiyo oo lagu canaananayo oo lagu baraarujinayo wa jawaazi اligdaafi cala daaba fangelin laba qof yani inay isla koraan hal neef inay isla koraan inay bannaan tahay إida kaanat tutiiqu dalika hadday sidaa karayso oo tabar leedahay عn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رasuل الlه صلى اه عليه وسلم إida saaفrتm في الkصb markaad safartaan barwaaqada wqti barwaaqaa faأcطوا الإbla xadaha min الأrض geela ka siiyo nasiibkiisa ka siiya dhulka yacni kusii daaya daaqa daaqan ka xirmaanaynina weliba waxaa lagu fasiray intaad hogaanka usii daysaan jidka dhinaciisa hadba ha ka goosatee ku wa idaa saafartum fi ljadbi abaarta marka markaad safartaanna fa asricuu calayha sayra ku dhaqsado horey ugu jid mara intayna idinka dhibanin wa baadiruu bihaa niqyaha niqyahani dhulxeeda weeyaan intay dhuux leedahay ee weli ay xoog lafteeda ay leedahay ku eh, muxuu ahay ku dhaqsada oo jidka hore ugu gooya waidaa carastum markaad habeen degtaanna fajtanibu طariiqa jidka ka fogaada jidkaa dhex degeen fa fainahaa turuqu dawaab dhul socodka ee jidadkoodii weeyaan wa ma'wa alhawaami billeyl xasharaadka meelahay ku hoyanayeen habeenkii weeyaan rawaahu muslim marka waxaa weeye waa bahallada maalintii habeenkii jidka soo mara oo wax qaraab iyo wax raarhaasanaya le maalintii dadkii ay ka cabsanayaanoo godadkood iyobay gelayaan iyo xidharkay gelayaan bahallaha kada dhow socodkaana masaska iyona habeenkii waa isdaadiyaan oy ku qabowsadaan o ku leybsadaan jidka inay usoo baxaan oo uga soo baxaan marka inaad intaad ku joogsataan a idin qaniinaan waxaasaa suurooge jidka ka fogaada marka habeen degaysa macnaa acطu طariiqa acطu libila xadaha min alأrض geela nasiibkeeda ka siiya iyo qeybteeda ka siiya dhulkada macnaheedu waxaa weeyaan irfuquu biha fi sayri u dhimriya u tartiibiya socodka litarcaa fii xaali sayriha marka ay socoto ha daaqdo hadba ha goosatee muxuu ahaay ha kaga orodsiinina oo ha dhaafinina wa qowluhu niqyaha wa bikasri الnuuni wa iskaani اlqaaf wa bilyaa اlmuhanaati min taxt wa huwa niqigaasuna almuqu waa dhuuxa wa macnaahu asricuu bihaa ku dhaqsada oo hore ugu jidmara xataa tasilu lmaqsid ilaa meeshii aada uga jeedeen aada gaadhaan qabla an yadhaba muquha intaanu dhuuxeedu dhammaanin min danki sayri muxuu ahayd ha socodka caateynta uu caateeyey oo kale watacriisu nuzuulu fi lleyl idaa carastum buu lehay marka tacriiskaas carastum laga keenayna degidda habeenkii labay oo wada وعn أbي qتاadةa رضي الله عnه qال kاna رasuل الlh صلى الله عليه وسلم إذا kaana fي sفrin wuxuu ahaan jiray markuu sفر ku jiro facarasa bileylin habeen uu dego dajaca calaa yamiinihi midigtiisu u jiibsan jiray wa idaa carasa qubayla subx haddii uu dego waqti yarka hore uu salaada subaxna nasaba diraacahu suxulkiisuu kor u taagi jiray suxulka intuu jiqilka intuu dhulka saa u saaro oo gacanta barko yuusaa kor ugu taagi jiray si ayna hurdada ula tegin oo salaada inuu uga tegin wawadaca ra'sahu calaa kafihi madaxiisana kafkiisa ayuu saari jiray marka gacanta ma gooli jirin xadiidkii xudayfa hadda kahor waxaan kusoo maray inay caadadiisu ahayd kolkuu seexanayo dhinac midigta inta u seexdo gacantiisa inuu barkado marka barkadshada kolkaa barkanayay gacanta waa jiifinayay midkan kadasa marka gacanta korbu u taagayay si aana marka hurdada ayna ula tegin hurdada aanu mustaqriq ugu noqonin rawaha muslim qaala alculamaa inamaa nasaba diraacahu lianlaa yastaqriqa fi nowm wuxuu suxulkiisa u taagi jiray inaanu hurjada aani la tegin hurjada aanu ku dheeraanin fatafuuta salaatu subx min waqtiha aw can awali waqtiha oo kolkaas inay salaada subx ka tagto ama waqtigeedii fadiilada ahaa uu tago ee awal waqtiga ahaa dadaal uu dadaalayo salaada uusa u yeeli jiray waa kan hadda ka horna aan ogaanay inuu waardiyana u samayn jiray sida uu u galay bilaal iyo qof uu ilaaliyo salaada subaxna waa cayini jiray isaga naftiisu marka waa اxtiyaad buu samaynaya oo waa muxuu ahay waa feejuganaan jiray oo markaasuu si uu munaasib uga inuu hurdada inay la tegin yuu u seexan jiray وعn أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى اه عليه وسلم calaykum biduljati faina alarda tuqwaa billeyl ogaada buuraha iyo habeen socodka ogaada li'anna dhulka waa lasoo duubaayo waa lasoo koobaa habeenkii rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan wduljatu sayru fi lleyl socodka habeenkii la socdaa la yidhaha marka xadiidkan kada wuxuu leeyahay ninkan kado alimaamu alimaamu الnawwi raximah اllah wuxuu leeyahay xadiidku waa xasan lakin xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix jaamiع الصغيr waa silsilaة alaxaadiiث الصaxiixa وعn abi ثaclبة الkhushaniي wasmhu jurhum bn narshir radي allahu canhu qaal kaana الnaasu dadku waxay ahaan jireen waa adaabta kolka la degaya adaabta la samaynayo in la kala baaha iyo in laisku duubnaado waxay ahaan jireen dadku idaa nazaluu manzilan markay meel soo degaan tafaraquu waxay ku kala baahi jireen fi الshicaabi wاlawdiya gollooyinka iyo togaga ayay ku kala yaaci ku kala baahi jireenoo kala firdi jireenoo hal meel dega laba meel degto in yaroo meel isla degto saasay ahaan jireen faqaala rasuulu الlahi salى الlه alay slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi ina تفرqكم في hadihi الشhicaabi wاlأwdiyati inama dalikum min الشhayطaan kala baahidan iyo kala firidkiinan kada hollooyinkan iyo toogan aad ku kala aad ku kala baahaysaan waa xag shayطaan buu ka yimid shuql shayطaan weeyaan shayطaan baa arrintaa idin qurqurxiyey falam yanziluu baعda dalika manzilan hadalkaa intii ka dambaysa say u fulinayaan rasuulka all slى الlaه عalيه wali wsلم tusaalooyinkiisa iyo dardaarmadiisa iyo awaamirtiisa ma ayna degin maalintaa intay ka dambaysa manzilan meel ma ayna degin ilaa indama bacduhum ilaa bacdila qaarkood qaar kale waa ku soo ururi jira oo meel bay wada degi jira ilaa u qof iska yidhaha haddii go-saa loo koonfeeyo waaba gaari lahaa rawahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana saxiix weeyaan xadiidku waxaa kaloo wariyey axmed baa isaguna wariyey iyo xaakim iyo nasaa-i wabnu xibbaan oo saxaxahu الشيخ الوادعي وناصر الألباني في صحيح الجامع الصغير وإشكاك المصابيح وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية سهل بن الحنظلية لو يقانه رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال mara rasuulu الlahi salى الlaه عalيه waslm rasuulka alla wuxuu soo maray bibaciirin awr buu soo maray qad laxiqa dahruhu badnaa uu gaadhay calooshiisa ay gaadhay dhabarkiisa dhabarka ay ku dhegtay boggiisii si u booglaalaya u gaajaysan yahay daraaddeed faqaala markaasuu yidhi itaquu llaha fi hadihi اlbahaa'imi اlmucjama alla kaga baqa majaahidiinta intada aan hadlaynin alla kaga baqo oo farkabuhaa saalixa kora oo gaadiidsada iyadoo fiican oo tabar leh wakuluuhaa saalixa cuna oo qashana iyadoo fiican oo tabar leh ee ha cadaabina oo nafta ha ka goynina oo gaajo iyo oon iyo shaqadood ka badisaaniya ha ku dilina rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weyn saxaxahu fii saxiix jaamic الصaغيir marka nebigu sala اlه alay slam markuu arkay neefkaa xoolaha sidaa loo galay yuu sidaas marka u waaniyo u wacdiyo marka waxa weeye qofkii arka dameer ama muxuu ahay awr ama neef ari neef xoolo ah oo dadkii lahaa ay silciyeen waa inuu wacdiyo uu yidhaaho kadu naf bay leeyihiin idinkoo kale weeyaan alla idinku cadaabaye muxuu ahay waa tibisad alla saa u cadaabo waxyaalaha intuu u sheego inuu yidhaaho u naxariista xoolaha ah idinkan allah idin naxariiste oo ku intifaaca oo iyadana dheefiya oo cuntadeedii iyo biyaheedii iyo waxeedii iyo u diyaariya وعn أbي جعفر cabdاللahi بن جعفر رضي الله عنهma cبداللahi بن جعفر بن أbي طالب رضي الله عنهma qاaل أrdفnيi رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم ذات yوم خلفه rasuulka all صلى اه علي sلم baa maalin isoo fangeliyey uu safar ka soo noqday oo madiine uu soo gelayey oo laga hortegay si caadadu ahaan jirtay waa laga hortegi jiray nebiga sal اه عlay slam gaar ahaan carruurta qaraabadiisa reer cabdilmuطalib yaa laga horgeyn jiray lagu soo dhowan jiray markaas kolkii kol ay sidaas marka uga hortageen o usoo qaabileen ayuu soo qaaday cabdullahi bnu jacfar radi allahu canhuma wa asara ilaya xadiidan wuxuu hoos iigu sheegay xadiid oo laa uxadiثu bihi axada min annaas qof dadka ka mida aanan u sheegaynin sidii anasna aan ku soo maray nebigu sala allau alay wasalam nebigu sirtiisii inuu ilaalinayay oo anama oga nooca ay tahay cabdullahi bnu jacfarna marka waa qarin jiray ilaa uu ka dhintay oo qofna maanu u sheegi jirin taasoo kalena waxaanu soo marray anas ibni malik radi allahu canhu isagana sir sidaas oo kale ah nebigu sal ll ly slam wuu u sheegay oo meel u dirsaday ahayd inaanu qofna aanu u sheegin ilaa xataa kolkuu dhintay rasuulku sal ly slam toona aan u sheegin tii faatimase iyada waxaan ku soo maray uu nebigu sal l slm sir ugu sheegay geeridiisa kolku geeriyooday inay sheegtay kolleyba marka waa jiri jirta waxyaala sidaas oo kale oo dadka qaarkood nebigu sal ly slm hoos ugu sheego kuwaasusem ma ayna ahayn kollaba waxyaala tashriic ahoo axkaam ahoo wax xaraam iyo wax waajib iyo kuwayaalkaas ma ayna ahaan jirin waxaan laga yaaba inay yihiin waxyaalo dhacdooyin oo eh, dhici doona nebiga sal sl gadaashiisa dhici doona sidii xudayfa radi allahu canhu arrimahaas uu macruuf ugu ahay masaaxibu sir rasuuli lah sal lla alay slam eh, wax alla wixii dhici doona umbadda ka dhex dhici doona o dhan uu sheegay ama wax isaga qofkan kada u khaasa ah inuu yahay kollayba marka yani wax ma aanu ahayn cilmi aho oo tashriic ku saabsan ma aana ahayn leanna nebiga sala allahu alay wasalam wixii noocaas oo kale ahee wax sharciga ah ummadda oo dhan waa wada gaadhsiin jiray dad gaara ma aanu gaar ugu sheegi jirin <clears throat> marka waxyaalaha ay ku andacoodaan shiicada oo ay yidhaahaan diinta waxay leedahay waxyaala asraar ahoo dadka intooda kale ayna aqoonin ee muxua a'imatu ali beyti rasuuli llahi sal ly slm ay keligood igu yaqaanaan oo nebigu sal slam gaar ugu sheegay oo wuxuu ummadda kale ka qariya iyaga u sheegay taasu waxa weeyaan kadibun wahura been weeyaan oo eh, aimatu ahli beyt imaamkii ugu weynaa ugu ra-aysanaa cali bn abi طaalib radi allahu canhu ayaa ku beeniyey xadiidkii abi juxayfa kolkuu ku yihi abu juxayfa ummadda kale ka qariya miyuu nebigu sal اla alay slam idiin sheegay waa kii cali dhihi ku dhaaran jiray dhihi jiray maya وكان أحب ما ma به رسول الله صلى الله اlه alيy wslam wuxuu ugu jeclaa wuxuu ku gabbado oo gabaad uu ka dhigto kolkuu kor tagaayo lixaajatihi kortegiisa hadafun aw xaa-ishu naqlin hadaf ama saf oo oo muxuu ahaaye timir ah taas ugu jecla hadaf marka wixii yool ah baa la yidhaahay taagan ee dhulka ka taagan marka dhagax iyo sakre iyo taag iyo waxyaala sidaasa ayuu ugu jeclaa inuu ku gambado ama geeda ishayo oo timira ah gadaashooda uu maro saas ugu jeclaa yacni xaa'ida naqlin xaa'ishka kaas ka wada xaa'id buu ka wada rawaahu muslim haakadaa mukhtasaran isagoo saa u gaaban buu wariyey marka ama xaa'idka waxaaba laga wadaa derbiga naftiisa timirta ku wareejisnaa waa kan soo maray hadda ka hor rasuulku sala allau alayh wali wasalam inuu geli jiray basaatiinta deyr kale qaarkood inuu kortag u tegi jiray wa zaada fiihi albarqaniy biisnaadi muslimin bacda qowlihi xaaishu naqlin fadakala xaaishan markaa intaas sii waday fadakala xaaishan xaa'itan deyr buu galay maalin lirajuli min alansaar nin ansaariyad uu leeyahay faidaa fiihi jamalun hawl ku jira beertaas ayuu arkay falamaa ra'aa rasuula اllahi sal ly slm markuu rasuulka alla arkay buu jarjara uu qarqarqarleeyey wadarafad caynaahu labadiisa indhoodna waa ilmeeyeen faataahu nabiyu sala اllau alay slam nebiga u yimid famasaxa saraatahu ay sanaamahu wuxuu masaxo gacanta u mariyey kuruskiisa wadifraahu iyo tawaadiisa meesha dhegta ka dambaysa ee dhidide ee waa khadka u ego ee owrta ka soo daadato taasaa difraa la yidhaaho waana mufrad faqaala markaasuu yihi man rabu hada aljamal liman hada aljamal waa ka muxuu ahay maaliga awrkan kada awrkan kada yaale fajaa fatan min alansaar nin dhalinyaro ansaareed baa yimid faqaala hada lii yaa rasuula allah aniga ale kan kada faqaala markaasuu yihi afalaa tattaqi اllaah miyaadan alle kaga baqanin fi hadihi albahima alatii mallakaka allahu iyaaha neefkan xoolaha alle ku milkisiiye ku siiyey ee ku cabiidiyey miyaadan alle kaga baqaynin fa innahu yashkuu ilaya wuxuu iga dacwoonayaa annaka tujiicuhu inaad gaajayso oo wa tud'ibuhu aada shaqada ku daa'imiso oo ku badise taasuu iga dacwoonayaa marka reen iyo qorqor qorqor iyonba ay dadku waa maqlayeen laakiin dadkii la joogay ma ayna maqlaynin wax odahoo kale iyo wuxuu kula hadlaayo maca dalika lama dhihi karo arrintaas nabigu sal lla alay slam awrku qumaati ma aanu ula hadline wuxuuna xaalkiisiibuu ka fahmay taa lama dhihi karo ee waa inuu hadlay oo xaqiiqo ahaan uu u hadlay weeyaan leanno rasuulku sala allahu alayh wali dadka la joogaa waxayna ayna maqli karin buu maqlayay wax ayna arkaynin buu arkaayey waxaan iyaga loo sheegayn baa loo sheegayey isagoo dadkii dhex fadhiya baa male kusoo degayay malagiina dadkii ma arkayaan marka taasoo kale dh marka lama dhihi karo majaaz weeye waxyaala sidaas lama dhihi karo leannu sidiisaba majaazku marka ay calaaqadiisu caqliga ay noqonayso oo la dhahayo mustaxiil weeyo inuu arrinkaasoo kale uu xaqiiqadiisii loola jeedo shardi waxa u ah qofkan mutakalimka ah iyo adigu inaad isku heer tihiin in adigu isku heer tihiin haddiise aydaan isku heer ahayn oo isagu kaa heer sarreeyo caqligaaga qaasirka ah kuma qiyaasi karaysid kiisa kiisa kula mid ahaa waa dhihi kartaa hadalkaasu ninkaasuu mujaaz ula jeedaa maalan nin shaacira baa wuxuu leeyahay amrulqays la dhihi jiray waxaan ujeedaa la dhihi jiray mha antara cantarat ibnu shadaad alcabsi oo nin geesiyo dagaalyahana ahaa baa dagaal uu galay isagoo ka sheekaynaya faraskiisii iyo wuxuu leeyahay waa ii dacwooday oo wuxuu igaga dacwooday muxuu ahaa warmihii iyo fallaadihii iyo ku dhacayay buu iga dacwooday oo saasuu leeyahay washakaa ilaya bicabratin wataxamxumi marka kolkaasna hadal uu hadlay ma ahe waxa weeyaan waxaa la dhahayaa kolkaas faraskaasu ma aanu hadline ninkaasu faraska xaaladiisii unbuu ka dareemay inuu mxuu ahaye arrintaas faraskaas uu ku dhibaatooday oo uu rabo in laga daaliyo nin kaleoo la dhihi jiray annamr bnu towlab isaguna hashiisii isagoo isagoo waxay carabta ku fahmi jirta oo safarbadnid iyo socdaalkii iyo ku fahnayaan iyo wuxuu sheegay hashiisu inay ka dacwooto ay tidhi had iyo goorma dushanbu igaga taagan yaho habeen iyo maalinba ma socdun baan ku jiraynaa miyaanan marna nasanaynin ba wuxuu leeyahay idaa maa qumtu arxaluhaa bilaylin ta'awahu ahhata arajuli اlxasiini taquulu idaa dara'tu lahaa wadiinii ahaada diinuhu abadan wadiinii akula dahri xallun wartixaalu amaa yubqii calaya walaa yaqiin hashibasaa tiri buu leeyahay marka kaasoo kale waxaan dhahayna li qof bani aadama inoo kalaa weeyaane hashi ma ayna hadline xaaladda unbuu ka hadlaayo kaasoo kale marka waxaa lagu habaa maqaalu lxaal laakiin alle iyo rasuulkiisa marka ay yihiin qofka qofka hadlaayaayu markuu alle yahay ama rasuulkiisa uu yahay ma dhihi karayno shaygaas uu alle ka hadlaayo ama rasuulkuu ka hadlaya sidaasu kama suuroobi karayn sida majaazku uga jeeda iyo ma dhihi karayno kolku uu leeyahay nebigu sal ly slam dhagaxbaa isalaamay iyo kan kale uu leeyahay awrkankada waa ii dacwooday iyo waa eh, arrin xaqiiqi ah awrku xaqiiq u hadlay dhagaxu xaqiiquu nabigu u salaamay waa halu halumajara rawaahu abu daawuuda ka riwaayati اlbarqaaniy wa qowluhu difraahu huwa bikasri الzali الmucjamati waiskaani min اlfaa wa huwa lafظ mufrad muؤnas qala أهل اللغة الذفrى الmوضع اladي yacriqu min البaciiri khalfa alأdun waa meesha neefka geelaa ka dhidida ee dhegta gadaasheeda ah wa qowluhu tudcibuhu ay tutcibhu inaad daaliso oo dhigto وعن أنس رضي الله عنه qال كنا إذا نزلنا منزلا laa نusبxu xatىa naxulla الرixاal waxaan ahaan jiray markii aan meel degno ma anaan sunnaysan jirin ilaan horta rarka ka dhigno awrta markaan awrta rarka ka dhigno kolkaasaan sunnaysan jiray awrtoo taagtaagan oo rarka u taagtaagan ma anaan sunnaysan jirin rawahu abu daawuuda biisnaadin calىa sharطi muslim waana sidaa uu sheegay xadiidku saxiix weya saxaxahu الشhيkh الألباني في صحيح أbي dاود qwله laa نusبxu ay laa نuصلi الناaفلة sunaha maanaan tukan jirin weeyaan صبxa lagu magacaaba sunada مaعنaahu أna maعa xirصina عlى الصلاة laa نqdimha عlى xط الرحاaل وإراxaة الدawاab annagu oo salaada jeclayn oo salaada aad iyo aad ay noogu qiimo weynayd oo aan u daryeeli jiray baanan maca daalika aanan iyada ka horraysiin jirin inaan gaadiidka rarka ka dhigno oon u raaxino u nasinno ee gaadiidka u nasintiisa yaan salaada ka horraysiin jirin baabu icaanati rafiiq caawinta qofku uu caawiyo rafaqadii dadka la socda ee maxaa ay rafiiqa ay yihiin inuu caawiyo fi lbaabi axaadiiثu kahiiraة taqadamat kaxadiidi والله في cawni lcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi xadiidka iyo wixii la mid ah yaa ka mid ahoo way noo soo horumareen wa xadiidi kulu macruufin sadaqa wa ashbaahima wa can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaal baynamaa naxnu nasiiru fii safar mar anagu aan socdaal aan hayno safar ku jirroon soconnay id jaa rajulu calaa raaxilatin lahu nin baa yimid hal gaadiidkiisa ahoo fuushan fajacala yasrifu basarahu yamiina wa shimaala midig iyo bidixibyo daydaymoonaya ragibu indhaha ku warwareejinayo oo qof uu ka garto oo aanisto uu ka dhex raaraadinayo faqaala rasuul lah sal l slm rasuulka allah wuxuu yidhi man kaana lahu fadlu dahrin falyacud bihi calaa man laa dahra lah qofkii gaadiid deeraada lihi hasiiyo qofkaan gaadiidka lahayn waman kaana lahu fadlu zaadin falyacud bihi calaa man laa zaada lah qofkii sahay dheeraada wataana hasiiyo qof sahay lahayn fadakara min asnaafi اlmaali maa dakarah ma xoolaha anwaacdoodii buu wuxuu ka sheeg sheegay intii uu sheegay xataa ra'aynaa ilaa aan uga aragnay annahu laa xaqa liaxadi mina fii fadli yani fii ziyaada inaanu qofna wax xaqa aanu ku lahayn wixii dheeraad ahe baahidiisa ka dheeraado qof waliba maalkiisa inta uga baahan yahay keli uun uu dadka ka xigo inaan uga maraynay marka xadiidkan waan soo marray oo shan boqol iyo lixdan iyo lix baan ku soo marka wuxuu amrayaa rasuulku sala allau alay wasalam in dadka rufaqada ee socdalka ah kugula jira la caawiyo oo gaadiidka iyo sahayda iyo alaabta iyo waxyaalahaas lagu caawiyo alaabta wax lagu karsanayay iyo alaabta wax lagu xidhxidhanayay wa can jaabirin radia allahu canhu can rasuuli lah sal ly slam annahu araada an yaqzuu wuxuu doonay inuu duulo inuu doonay rasuulka ala sal l slm faqaala markaasuu wuxuu yihi yaa macshara almuhaajiriina walansaar jamaacadiinna muhaajiriinta iyo ansaarta ahow inna min ikhwaanikum walaalihim waxaa ka mida qowman niman baa ka mida waa fuqaraء muhaajiriin ahlu safahiya weeyaane laysa lahum maalu walaa cashiira aan lahayn xoole iyo qaraabo toona falyaduma axadukum ilayhi midkiin ha isku soo daro oo ha soo qaato ha rafiiqsado alrajulayni labada nin aw halaaثa ama saddex famaa liaxadina midka ayama aanu ku min ظahrihi gaadiidkiisa ma aanu ku lahayn min dahrin yaxmiluhu gaadiid qaada ma aanu ku lahayn ilaa cuqbatun ka cuqbati yani axadihim ilaa muxuu ahaay kaltan oo ama toogo oo kuwa kale ee isaga la socda toogadooda oo kalea mooyaane qof waliba marka qofkiiba isagii iyo intii rafaqada u soo qaaday isku si ayay gaadid ku isticmaalayeen oo ninkankada maaligii wax dheeraada maanu ka lahayn oo isaguna laba toob buu leeyahay kuwa kalena mid mid bay leeyahay ma ahayne isku mid bay ahayeen qaala jaabir wuxuu yidhi radi allahu canhu fadamantu ilaya tnayni aw talaata labaan soo qaaday mise saddex baan soo qaaday maalii mana aanan lahayn ilaa cuqba ilaa cuqbatun ka cuqbati axadihim min jamali ilaa toogo oo toogadooda oo kale ah midka togadiisa oo kale ah mooyaane ma aanan ku lahayn oo wax kale rawaahu abu dawuud waana xadiid صaxiixa weeyaanoo صaxahu fi صaxiixi الjaamiع الصغيir وcanhu radي allahu canhu qaala kaana rasuulu اlahi sal اه alay slam yatakhallafu fi lmasiir waa gadaal mari jiray rasuulka ala sal slam gadaal buu soo socon jiray fayusji daciif wuxuu soo tircin jiray soo daadahin jiray qofka tabartayar wayurdifu waa soo fangelin jiray qofka aan gaadiid lahayn wayadcuu lahum waana uu duca jiray la beri jiray rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan waana saxiix xasan waa ka wen yahay saxiix weyan fi saxiix jaamic marka alaabta ka dad ka dhacday soo qaadiya iyo qof gaadiid ka fadhiistay la soo kiciyaa iyo qof eh, muxuu ahaaye eh, lugeynaya oo gaadiid aan lahayn soo qaadiya wax uun marka danahooda daraadi ayuu ugu daahi jiray oo gadaal buu ka soo socon jiray rawaahu abu dawud bisnaadin xasan waana saxiix weeyaanoo saxaahu fi saxiix jaamic sagiir baabu maa yaquulu idaa rakiba daabatahu lisafar kolkuu gaadiidkiisa koro oo safar uu u koro waxa uu dhahayo qaala allahu tacaala wajcala lakum min alfulki walancaami maa tarkabuun alla wuxuu idin yala o idin abuuray doonyaha iyo xoolahaba maa tarkabuuna waxaad kortaan oo gaari ka dhigataan litastawuu calaa duhuurihi dhabarkiisa inaad ka dulbaxdaan oo dhabarkiisa kuga sugnaataan ثuma tdkuruu haddana aad xustaan nicmaةa rabbikum rabbigii nicmadiisa ida stawaytum calayhi markaad dushiisa kortaan aad dusha kor uga baxdaan wataquuluu aad dhahdaan subxaana اladii sakra lana hada wma kuna lahu mqriniina وina ilىa rabbina lamunqalibuun markaad kortaan inaad nicmada alle uu idinku nicmeeyey gaadiinkaga uu idin cabiidiye inaad xusuusataan oo saad dhahdaan ayaan idinku samaynay baa la leeyahay gaadiid ah kuwa oo berigiyo kuwa badda-aba ah wacan ibni cumara marka hadalkaas in la yidhahho alla jeceliya subxaana wa tacala gaadiidka lagu yidhahho wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuul lah sal l slam kaana ida istawaa calaa baciirihi khaarijan ilaa safar muxuu ahaan jiray markuu ku dul sugnaado ah, muxuu ahay awrkiisa isagoo safarna u baxaaya kbara alaaثan saddex goor uu takbiirsan jiray allahu akbar allahu akbar dhihi jiray uma qaala markaasuu dhihi jiray subxaana aladii sakra lana hada wma kuna lahu mqriniina wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun yuu dhihi jiray subxaana aladii can kanziha aladii waxaa hufan midkii oo kankada noo sakiray wama kuna lahu muqriniin yani muqiqiin mana anaan ahaanin kuwa kalaya ma anaan ahaaneen adana lanoo cabiidinin iyagaaba naga xoog badan geela iyo fardahi iyo waxyaalahaas wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun annaguna ragga xagga rabbiga ayaanu soo noqonayna <clears throat> ah. ayb <clears throat> wainaa ilaa rabbinaa rabbina lamunqalibuun xagga rabbigayaan usoo gadoomayna yani qiyaamaha ayaa la isxusuusinaya sidaas oo kalena alle subxaanahu wa suuratu yaasiin ayuu nicmadaas alle ku xusuusiyey oo uu u sheegay alle subxaanahu wa tacaala inuu dadka ku qaaday wax ayna isagu ayna abuurin wadallalnaaha lahum faminhaa rakubuhum wminhaa yaakuluun waa u buu leeyahay annagaa u suuratu shuuraana isagana sida oo kale waa loo xusuusiyey gaadiidku nicmada uu leeyahay oo muxuu ahay gaar ahaan midka badda ahoo markaas waa ka yidhi muxuu ahaaye ومن آية الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلمن رواكز على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور oo yuubiqhuna bima kasabuu وyacfu can kaثيir ilى akhir الآayaaت marka nicmo gaadiidku nicmo weyn weeyaan gaar ahaan gaadiidka zamankan kada hadda casriga kada joogay casriga ee ah, aada u raaxada badan ee aada u dhaqsaha badan ee meeshii aada u socotay adigoo iska fadhiyo ama seexan bahaya ama wax cunaya ama wax aqrisanaya ama iska sheekaysanaya oo kursi un ku fadhiya gurbe ku geynaya taas oo kale marka nicmadaasoo kale in la ilaawo ma almadiina almunawara oo iyada iyo makan rasuulku iyo sal اllau alay slm asxaabtiisii iyo toddoba habeen ay udhexi jireen maalin dhoweed waxaan ku tagnay afartan daqiiqa afartan daqiiqay dayuuraddu ku tagtaa markaas nicmooyinka sidaas oo kale ah waa in alla lagu xusuusto dadku waxay caado u leeyihiin kolka waxyaalahaas oo kale ay arkaan kuwii sameeyey iyo waxyaalahaas inay ammaanaan oo gaalada maxaa waxaa loo dhig yareeyey nimankan un sidaas ay isku shuqliyaan iyay uleeyihiin caado uleeyihiin ma aha inay allihii ay arrintantada ku ilhaamiyey ee baray ee ugu nicmeeyey inay ku xusuustaan oo isaga ugu shukriyaan oo dikrigan kada aqriyaan baa laga rabaa وعn iبn cmr radي الlه عanهuma أna rasuula الlahi slى الlه عlيه وsلم kana إida اstawىa عlى raaxilati عlى baciirihi khaariجa إlى sfr wuxuu ahaa markuu ku kor sugnaado hashiisa isagoo soo safar u baxaaya kabara ثaلaaثan saddex goor buu takbiiran jiray ثuma qaala wuxuu dhihi jiray subxaana اladii sakra lana hada wma kuna lahu mqriniina وina ilىa rabbina lamunqalibuun allahuma ina nasأluka fii safrina hada اlbira والtaqوى alla safarka iyagan kada waxaan ku weydiisanaynaa khayr iyo alla kacabsi aan ku weydiisanaynaa wa min alcamali maa tardaa camalkana waxaan kaa weydiisanaynaa waxaad raalli ka tahay allahuma hawin calaynaa safarana hada allow noo fuday safarka iyagan kada wadwi cannaa bucdah fogaanshihiisana naga soo duub oo noo soo gaabi masaafada allahuma anta asaaxibu fi safar allow adigaa nagula jira safarkan kada oo rafiiq noogu ah wاlkhaliifatu fi اlأhl ciddiina adigaa naa'ib noogu aho noola sii jooga allahuma inii acuudu bika min wacfaaءi الsafar allow waxaan kaa magangelayaa shiddada iyo dhibaatada safarkan kada wa ka'aabati اlmandar iyo aragti murug leh wa suuءi اlmunqalab iyo gadoon xun oo fi lmaali wاlأhli wاlwalad u sugan maalka iyo ciddii iyo iyo ubadkaba waidaa rajaca markuu soo noqdana qaala huna hada intaasuu dhihi jiray wazaada wuxuuna ku dari jiray fiihna kuwaas oo soo noqodka keliya isagu khaasa haayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun rawahu muslim saasuu dhihi jiray ilaa uu ka soo galaba taasuu ku celcelin jiray ku celcelin jiray miduntada dambe in safarka uga soo gadaana markuu soo dhawaado xaa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun xaa'ibuuna waa soo noqonnay taa'ibuuna waa toobo keennay lirabbinaa caabiduuna lirabbina rabbigay ayaanan caabiduuna lirabbina rabbigay ku caabudayaan nahay xaamiduun oo ku mahadnaqayo oo mahadinayaanaan nahay saasuu dhihi jiray rasuulku salى اllahu alayhi waali wasalam rawaahu muslim waxaa jirta marka dayuuradaha qaarkood midda sacuudiga iyo tii soomaaliduna intaynaba burburin berihii dambe waaba bilowday iyadune in muxuu ahaayey fayaarka ama shariid hore oo duuban oo la furay in mikrafoonka dadka laga maqashiiyo oo dikrigaas iyagu ay akriyaan taasuna marka qofka kagama filla isagaa la rabaa qofka musaafirka uhu inuu akristo marka qofkii aan aqoonin aan xifdisanayn ama kitaab muxuu aha fudud oo wuxuu heli karaa ay ku yaalaan dacooyinkaas ay ku yaalaan ha qaato oo ha aqristo haddii kale oona kitaabkaasna aanu haysanin ama carabigay ku qorantay iyo aanu aqooninna ha isku dayo inuu kuwaas kaga daba celiye iyaga un dhegaysigooda ayaanu ku daysanin macnaa muqriniina ay mutiqiin ma anaan kari lahayn weeyaan waxaa mufasiriintu ay sheegeen nin mulxid ahaa ayaa aayaddantada aqriyey oo markaasna wuxuuna ahaa nin eh, xoolaha foolm foolidooda iyo aada ugu fiican buu ahaayo markaasu wuxuu yidhi ana halkiisuu saaraa markaasuu yidhi ana muqrinun haadii dantada anugu anaa awoodo oo xajisan karo oo anaa lelyaday oo muxuu ahaay ma aha waxa la sakri wax sidaasiya ma aha intay la buurtay oy tuurtay oo madaxa u dhacay buu qoorta ka jaboo ku dhintay halkii walciyaadu billahi min mili haada wاlwacثaaءu bfatxi اlwaawi waiskaan اlcayni اlmuhmala wbالhaaءi الmuثalaثaةi wbilmadi wacثaa wahiy الshidة wاlka'aabaةu bilmadi huwa tagayuru nafsi min xusni wanaxwihi nafta oo doorsoonto oo murug iyo naxdin iyo wax sidaasa daraaddeed wاlmunqalb اlmarjic waa soo noqota wa can cabdالlahi bni sarjisa radي allahu canhu qaala kaana rasuul lah sal ه alay slam idaa saafara markuu safraayo yatacawadu wuxuu ka cuudubilaysan jiray min wacfaa'i safar safarka dhibaatadiisa oo ka abati soo gadoonka murugtiisa walxawri bacda alkawr isagaa doodin doone waxaa weeyaan hoos u dhac ee muxuu ahaayey sarrayn dabadeed marka yani xaaladiisu intay ficna dabadeed inuu hoos u dhaco xaaladiisu ay xumaato oo min alintiqaal min min mxuaha min alxusn ilى الsayi wa dacwaة الmadluum iyo qof la dulmiy qof aan dulmiy habaarkii wa suuءi الmandari fi اlأhli wاlmaal rawaahu muslim haakada huwa fi صaxiixi muslim alxawri bacda اlkown saas ma ahayd marka alxawri bacda اlkown oo ka dambe binuun ay tahay wakada rawaahu التirmidi والنasaaئي وqaala التirmidi wayurwى alkawr alxawr bacda اlkawr bira'ina waa la wariyey wakilaahumaa lahu wajhun midkood walba macno saxiixuu leeyahay hadii la yidhaha alxawr bacda alkawr iyo alxawr bacda alkown qaala alculamaau macnaahu binnuuni wara'i jamiican labadaba waxa weeyaan alrujuucu min alistiqaamati aw ziyaadati ila annaqs in toosnaan iyo ziyaado dabadeed uu u noqdo naqsi iyo qalooc uu noqdo qaaluu wariwaayat الra'yi maakuudaة min takwiir اlcimaama mariddeeda wa huwa takwiirkaasuna lafuhaa wa jamcuhaa wa riwaayaة الnuun min alkowni masdaru kaana yakunu waa laga keenay ay wujida wastaqar bacda اlistiqraar wa bacda wujuud fi xaalatin xasana inaan hoosu noqono weeyaan intikaas wa can caliy bni rabiicata qaal shahidtu caliya bna abi طaalibin radia allahu canhu waxaan la joogay cali bna abi طaalib oo radia allahu canhu utiya bidaabatin liyarkabaha loo keenay gaadiid uu koraa loo keenay falamaa wadaca rijlahu fi rikaab markuu rikaabka lugtiisa uu saaray buu qaala wuxuu yihi bismi اllah bismi اllah falama اstawىa calىa ظahriha markuu dhabarkeeda ku dul sugnaaday buu qaala wuxuu yihi alxamdu lilahi aladii sakara lana hada wma kuna lahu muqriniina wainaa ilىa rabbina lamunqalibuun aayadduna subxaana subxaana aladii bay ahayd marka waa isku mid alxamdu lilahina waa la dhihi karaa subxaanana waa la dhihi karaa ثuma qaala markaasu wuxuu dhahay alxamdu lilah ثalaaثa maraat ثuma qaal allahu akbar ثalaaثa maraat ثuma qaal subxaanaka inii ظalmtu nafsii faغfir lii inahu laa ygfir dunuuba ilaa ant sidaas uu ثuma ضaxika cali waa qoslay radia allahu canhu faqiila markaasa wuxuuhi yaa amiira اlmu'miniina min ayi shayin daxigta maxaad ku qososhay qaala markaasuu yihi ra'ytu الnabiya sal اه alay slam facala kamaa facaltu rasuulka allahn arkay sala lla alay slm isagoo sidan aan yeelay oo kale yeelay oo gaadiid inta loo keenay oo koray ee dikrigan kada aqriyey uma daxika haddana qoslay middan tada dambe kolkuu aqriyay oo ah subxaanaka inii dalamtu nafsii faغfir lii inahu laa yakfiru dunuuba ila ant faqultu ya rasuula allah min ayi shayin daxikta qaala ina rabbaka subxaanahu yacjabu min cabdihi rabbigaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yaabaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala markuu yidhaaho rabbi igfir lii denbii kolkaasuu ka yaabaa yaclamu isagoo og annahu laa yakfiru dunuuba hayr yani allah wuxuu dhahay yaclamu wuxuu og yahay annahu laa yakfiru dunuuba ilaa laa yakfiru dunuuba hayri aniga waxaan ahayn ou dembi dhaafa inaanu jirin adoonkayga ogaaday buu yidhaahayo taasu alla subxaanahu watacaala uga yaaba oo uu ugu farxaan oo ku jeclaysta addoonka rawaahu abu daawuud o tirmidi waqaala xadiiثun xasan wa fii bacdi nusq nusakda qaarkood biyaalka qaarkood tirmidi waxaa ku sugnay xasanun صaxiix wa hada lafdu abi daawuud waana xadiidu صaxiix weeyaano صaxaxahu الشheikh الألbاني في صحيح الجامع الصغير و في غayrihi baabu تkبيr المسافر إذا صعد الثرايا وشبهها تkبيirta uu تkبيirto qofka مساafirkihi markuu dalcadihii iyo taagaga iyo wixii lamida togaga uu ka jeexayo iyo mxuu ahay malkooyinka iyo jiiraha iyo marka uu isku taago ee kor u baxayo inuu ku kor takbiirsado wa tasbiixuhu iyo subxaana laysigiisa idaa habata alawdiyata wanaxwaha togaga iyo wixii lamida meelaha munkhafadaadka ah duraantubta kolkuu kusii daadegayana inuu tasbiixsado waannahyi can اlmubaalagati birafci الsawt bitakbiiri wanaxwiha iyo reebidda la iska reebay in lagu xeel dheeraado codka kor uqaadidiisa takbiirta iyo tasbiixa iyo wixii lamid aada loo dhawaado iska daba can jaabirin radi allahu canhu qaal kunnaa idaa sacidnaa waxaan ahaan jiray markaan korro meel korayno kabarnaa waan takbiiran jiray waidaa nazalnaa markaan degaynana hoos u soo socnana sabaxnaa waa tasbiixsan jiray rawahu lbukhaari sidii salaadii baad moodaa siduu wadaad la yidhaha oo muxuu mm, aha habeen aan dhegaysanayay barnaamij uu idaaco ka sii deynayo yaa wuxuu leeyahay dikrigaas nebiga sal ly slm iyo safarka ku saabsan iyo isagoo ka hadlayay iyo wuxuu yidhi jeyshkii dhammaa ee socdayba waxaad moodaa buu leeyahay inuu salaad ku jiro kolkii muxuu ahay salaada kolkii la toosayay iyo kolka hoos loo dhaqanaya iyo dikri iyo tasbiix baa lala yimaadaa tii oo kaleu jeyshkiina la imanayaayo kolkuu buur ka jeexayo kolkuu buur ka daadagayo waa tasbiixi iyo takbiir iyo marka socodkii baa marka isaguna cibaadadaas lagu dhex wadaa salaaddii shabahda وعn iبn cmr radي allahu canهuma qaala kana النabiyu sal اه alay slam wuxuu ahaan jiray nebigu sal اله alay slm wajuyuushuhu iyo jeeshyaalkiisuba idaa calow thanaayaa marka ay kor uga baxaan mxuu ahaayey dalcadaha kabaruu waa takbiiran jireen wa idaa habaطuu marka ay marka ay daaddegayaanna sabaxuu waa tasbiixsan jireen rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix abu daawuud baa wariyey xadiid xadiid صaxiixa muxuu ahaa sanad صaxiixa ayuu ku wariyey buu leeyahay